assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo afartanaad ee kitaabka riwaaya waxay dhahaysaa waxay dhahday haweenaydaasi kitaabka alla min humaas ilaa khilaaf waan akriyay waxaad sheegaysana kuma aanan arag markaasu wuxuu yidhi haddaad aqrida waad ku aragtay adigaan garanaynin qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wmaa aataakum الrasuulu fakhuduuhu wmaa nahaakum canhu faاntahuu aayaddaasu alle subxaanahu watacaala yidhi aayaddaa yani kanuna wuxuu ka mid yahay wixii rasuulka alle sal ly slm nahiyey buu ka mid yahay markaas wmaa aataakum arasuulu wuxuu rasuulku idin siiyo o idin banneeyo fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahuu aayaddaasoo marka uu aayad ugu shaamilsan ku camalfalka sunada sunada rasuulka alle sal ly wasalam la qaadanaya lagu camalfalayo waajibnimadeeda aayadaasu soo deliishaday aayadda marka qofkii aan aqoonin axaadiida nebiga sala allahu alayh waali wasalam inuu ku camalfalaa marka umaba suuroobayso muttafaqun calayh waalmutafallija iyo alatii tubridu tubridu min asnaaniha tabrudu min asnaaniha waa ta soofaysa ilkaheeda mibrad ayaa la yidhaahaa bahalkan kada soofaha way soofaynaysaa oo qorqoraysaa liyatabaacada bacduhaa min bacdi inuu kala fogaado oo fanaxa u yeesho qaliilan waxyar wa tuxasinaha ay qurxiso wa huwa alwashr washrna kaasaa la yidhaahaa waannaamisatu hiya alatii ta'hudu min shacari xaajibi gayriha sunnayaalka haweenka kale sunnayaalkooda wax ka ririfaysa ama wejiga kiisa ka ririfaysa wa turaqiquha ee dhuudhuubaysa tasjiij baa kaa lagu magacaabaaye tanmiisku waa rifidda timaha la rifaayo weeyaan oo muxuu ahaayey ama kuwa sunnayaasha ha ahaadeen ama kuwa wejiga ha ahaadeen dadka dhoobayda iyo meelayowgaa dega ayaa haweenkooda lagu sheegaa inay arrintaa u badan yihiinoo meelahan dhafoorka iyo intay timaha iska rifaan inay weynaystaan wejiga ay weynaystaan oo inay weji weyntaa iska dhigaan iyo waturaqiquhu oo dhuubta liyasiira xasanan inuu noqdo mid qurux badan oo muqawas ahoo ka dhigayso sida mxuu mid soo qallocan ka dhigayso waalmutanamisatu hiya alatii taamuru man yafcalu biha dalik ta iyada in lagu sameeyo doonaysa ee dalbanaysa taana mutanamisa la yidhaaha naamisaduna waa midda iyadu ku samaysa haweenka kale ee xirfad ka dhigata baabu الnahyi can nadfi shaybi min allixyati wاlra'si wagayrihimaa reebidda la iska reebay cirada in laga rifo oo laga sii siibo garhka iyo madaxa iyo meelaha kaleba wa can nadfi اlamradi shacra lixyatihi cinda awali طuluucihi iyo wiilka dhalinyarada ahee weli garh soo bixi aan gaarhina garh weyne aan usoo bixin oo markuu garhku ku bilaabay ugu horeeya muxuu ahaa iska sii siiba isaguna oo muxuu ahaye timaha garhka ee bilowda ugu horeeya wa can camr bni shucaybin can abiihi can jadihi radia allahu canhu can الnabiyi sala اllau alay slam qaal laa tantifu shayb ha rifina ha sii siibina cirada fainahu nuuru lmuslimi ywma alqiyaama qofka muslimkaa nuurkiisii weeye maalinta qiyaamahe xadiidun xasanu rawaahu abu daawuud watirmidi wاnasaa'iy biasaniida xasana qaala tirmidiyu xadiidun xasan xadiidku saxiix weeyaan xasan waa ka wen yahay oo saxaxu sheikhu اlalbani fi saxiixi aljaamici الصagiir laakiin hadalka uu yidhi alimaamu الnawowi radia allahu tacaala canhu biasaniida asaaniida buu ka cabiro waa jamcu isnaad asaaniid badanna xadiidku ma uu leh xadiidku asaaniid badan ma leh hal sanad ayuu leeyahay laakiin waa kan hadda ka hor soo maray inuu caadadaas uu badiya alimaamu nawowi radiallahu canhu xadiid hal sanad leh ayuu asaaniid ka cabiraa sababkuna waxaa weeyaan duruq buu xadiidkaasu hal sanad hal ahaadee duruq isugu imaanaysa sanadkaas ayuu leeyahay duruqdii buu marka midkii walbaba uu ka cabirayaa sanad gaara ka cabirayaa markaasuu asaaniid sidaa ku dhahayaa taasoo marka hadday tahay istilaax isagu wuu iska leeyahay oo dariiqii walbaba sanad gaara uu ka cabirayo sanad uu ka dhigayo ismu sanad uu ku magacaabayo laa mushaaxata fi listilaax waxba marka wax lagu eedeeyo alimaamu nawawi radi allahu canhu male arrintaasu xadiidku marka wuxuu nahyinayaa cirada in la rifo oo la siisiibo oo wuxuu sheegayaa faa faa'iidaday ciradu leedahay aakhiro ay leedahay oo inay nuur u noqonayso qofka mu'minka ee ku ciroobay islaamnimada ku da ku ciroobay in calaamad u noqonaysa oo timahaas ay u dhalaalayaan oo u nuurayaan ayuu sheegayaa faa'iida adduunkana waa leedahayoo waa digniin digniin weeyaan qofka u digaysa inuu dhallinyaranimadii ka baxay inuu gabow bilaabay inay geeriy ku soo dhowdahay uga digayso hadduu ku waana qaadanayo uu marka kolkaas uu tusaale fiican uu ka qaadanayo oo camalka uu ziyaadsanayo waa kaan hadda ka horna soo marray qiso uu sheegayay inuu ahlulmadiina muxuu aha korkuu sharxaya aayadda ahayd waja'akum annadiir ahlulmadiina markii inay ahaan jireen markuu qofku afartan sano uu gaadho inuu cibaada u tafaruqi jiray marka waxa weeyaan waa digniin alla u digayo uu leeyahay carruurnimadii waa ka baxday nin yahow gabow baa ku taabtay gabow ninuu taabtayna marka geeri unbaa u laaban ee fursad yar baad haysata ee fursada ka faa'iidayso waa kii aayaddaasna waja-akum nadiiru qaarkood ay ku fasireen ashayb inuu yahay marka wuxuu leeyahay xadiid kale isna wuxuu leeyahay man shaaba shaybatan fi lislaam kaanat lahu nuuran yowma alqiyaama xadiidkana waxaa wariyey axmed iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu xibbaan can camr bni cabasata radia allahu canhu wa saxaxahu sheikhu lalbani fi saxi jaamic sagiir wa mishkaat masaabixi wa silsilat axaadiidi saxiixa marka labadaa xadiid ba arrintaasoo isku raacayaan oo ciradu inay tahay qofka mu'minka ahee islaamnimada ku ciroobay in alla subxaanahu wa tacaala uu ku sharifayo maalinta qiyaamaha ah in nuur uu uga dhigayo intaas intii xabe ee eh, eh, kasoo baxday can caaishata radia allahu canha qaalad qaala rasul lahi sal lla alay slam man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun rawaha muslim qofkii sameeya camal aanay diintayada ku sugnayn oo diintayada aan waafaqsanayn amrunaada uu leeya aanay diinunaa baa laga wadaayo fahuwa raddun yani marduudun caleyh lagama aqbalayo marka xadiidkaana waxaa weeye muslim baa wariyey riwaayo kalena wuu lahayo waa kan soo marray isagoo labada riwaayadaba leh oo lambar waxaan ku soo marray miya tisca wa sitiin wuxuu ahaa muxuu ahaay man axdatda fi diinina maa laysa minhu fahuwa rad iyo man camila tanaa markaa riwaayadan dambe weliba shaamilsan xadiidkanuna waxa weeyaan waa xadiidka ugu gaaban ee ugu caamsan ee ugu shaamilsan bidcada xaraamaynteeda bidcana marka waxaa la yidhaha wax allo wixii aan asal ku lahayn sharciga ku lahayn oo dhan ee dadku gadaal ay ka sameeyeen ayaa la yidhaahaa markaas waxaa weeyaan wuxuu xadiidkan usoo deliishanaya alimaamu nawowi radia allahu canhu isagoo xaggaana usoo deliishaday sunnada laasimideeda iyo iyo bidcada xaaraamaynteeda usoo deliishaday buu wuxuu soo deliishanayaa arrintan inay xaaraan tahay arrintan dada uu sheegay ee timaha cirada rifideeda iyo waxyaalahaas oo kale iyo iyo garhka rifidiisa iyo soo qofku is dhalinyaraynaya leanno taas arin ay sharciga sal kule ma aha eh, rasuulka iyo sala allahu alayh waali slm iyo asxaabtiisa ridwaan ullahi calayhim iyo salafkii saalixa ahaa iyo midna ma ayna yeeli jirin markaas waxa weeyaan inay arrintu xaaraan tahay yuu usoo deliishanaya labadii arrimoodba garhka rifidiisa kolkii ugu horraysa uu ka soo baxo dhalinyaradana waa ku badan tahay taasu iyo cirada iska siisiibideeda kol ciradii madoobaynteediiba inay xaaraan tahay kol haddaan soo ogaanay oo taqyiiru khalqillaahi ay tahay iyadoo dhammaanteediiba laga takhallusana sidoo kale weeyaano xaraam weeyaan rawaahu muslim baabu karaahiyati اlistinjaa'i biاlyamiin wa masi اlfarji biاlyamiini min gayri cudrin in lagu darab yeesho gacanta midigtaa lagu darab yeesho ama la yskaga tirtiro ama la yskaga dhaqo saxaradii iyo kaadidii iyo necbaysigeeda iyo cawrada ku taabashadeeda midigta lagu taabto ilaa min cudur ilaa cudurdaar inuu jiro mooyaane inay qofka eh, eh, bidixdii xanuunayso ama uu balaa' yahay wax sidaas oo kale iyo inay tahay mooyaane oo yani aan u suuroobi karayn inuu bidixda ku isticmaalo mooyaane haddii kale marka waa inuu ku isticmaalo bidixda uu ugu isticmaalo arrimahaas xadiidkii caaisha iyo xafsana radi allahu canhumaa waa kaanu ku soo marray rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam gacantiisa midigtii iyo gacantiisa bidixdiisay u kala qaybsanaayeen oo tacaamkiisa iyo sharaabkiisa iyo tahaaradiisa midigta inay lahayd wixii wasaq iyo ku saabsanna ay bidixdu lahayd waa kaynu soo marray marka wadiifooyinka saasay adimada u kala qaybsan yihiin oo u kala leeyihiin xubinba meeshiisii marka waa in lagu daayo can abi qataadata radia allahu canhu wasmuhu alxaaris bni ribciyi radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alيyh wali waslama qaal idaa baala axadukum midkiin marka uu kaajayo falaa ya'kudanna dakarahu biyamiinihi yaanu ku qabanin dakarkiisa yaanu ku qabanin midigtiisa walaa yastanji biyamiinihi midigtiisana yaanu ku darab yeelanin walaa yatanafas fi linaa weelkana yaanu ku dhex neefsanin weelka wax ka cabaayiyo sharaabka yaanu ku dhex neefsanin muttafaqun caleyh saddexdaasu marka reebay kolka marka la kaajayo kaadida in laiska fogeeya baa loo baahan yahay oo inta gacanta lagu qabto usha layska fogeeyo si ayna kaadidu ayna jidhka una ugu duulduulin layska fogeeyo marka laakiin gacantaa lagu qabanaya kolka waa in bidixda lagu qabteen midigta aan lagu qabanin ilan marka waxaa weye xubinka cawrada ee ah, weliba nijaasadu ay ka socoto kolkaas midigta waa in laga sharifaa oon lagu qabanin marka kolka layska tirtirayo ama layska dhaqaayana sidii oo kale weeye bidixdaa leh kolkii biyaha la cabbaayay iyo wixii lamidana waa inaan weelka lagu dhex neefsanin neefsashadaa iyo afuuftaa iyo isaga baabkiisii baan kusoo marray oo axaadiid fara badan yaan kusoo maray in sharaabka la afuufa iyo in lagu dhex neebsada iyo waxyaalaha inuu nahiyey nebigu sala allahu aleyh waali wasalam yaan kusoo marray hadda marka waxaa weeyaan labada arrimood ayaa hadda cusub meeshantada ku cusub oo iyagana labadii xadiid aan sheegayna tilmaamayna aan kusoo marray ficilkii nebiga sala allahu aleyh waali wasalam kolka marka waxaa weeye labada arrimood saddexda arrimoodba waa wayna xaraam yihiin dee nahyiga nebiga sala allahu alayh waali wasalam iyo ka rabida waxaa asal u ah inuu xaaraam yahay kole hadduu rasuulkii nahiyey wax tusiya inuu taxriimkaasi taxriimu tanziih uu yahay taxriim aan ujeeda nahyigaasi nahyu tanziih inuu yahay nahyu taxriim aanu ahaynna aanu jirin waa inuu xaraam buu noqonaya marka karaahada uu sheegayo alimaamu nawowi radiallahu canhu waxaa weeye waa karaahadii luqawiyad ahayd weeyaanoo waa bimacnaa muxuu ahaye waxa la necab yahay waxaa la necab yahay salafkiina saasoo kale ayay aad wax badan ugu isticmaali jireenoo waxaas waan waan ab waan necbahay waxaas iyo alimaamu shaafici radiallahu anhu aad taasoo kale u isticmaala akrahu kada kol hadduu yidhaaho waxay ka dhigan tahay yani waxaas ma jeceliyo waan necbahay marka kolkaa waxay usoo bataa inay tahay waxaasu xaaraan baabteeda ku yahay iyo karaaha ku yahay labadaba ee marka istilaaxa cusub ee axkaamta loo kala qaado xaraam iyo karaaha iyo waxyaalaha looso loo kala qaado waa istilaax ka dambeeyey selafka wa <clears throat> fi lbaabi axaadiidu kahiiraة صaxiixa baabu karaahati اlmashyi fi nacli waaxida aw kufin waaxidaة ligayri cudr wa karaahati lubsi الnacli wاlkufi qaa'ima ligayri cudr laba arrimood buu ka hadlayaa kanuna waxaa weeyaan midu waxaa weeyaan in kab keliya lagu socdo kab keliya ama dacas keliya ama muxuu ahay eh, qof keliya in lagu socdo oo labadii kabood midna ay labadii cagood midna ay kaba qabto midna ayna kaba qabin arrinka kalena waxaa weeya kabaha marka la gashanayo in taagnida lagu lagu gashado nahyigeeda labadaaba marka xadiidka ku jirta iyo isagaa sheegi doona isagaa weliba middan taba dambe tafsiil u sheegi doona kabaha gashi kabaha kuwa gashigooda laiska nahiyay in taagnida lagu gashado ma kaba oo dhan ba mise waa qaarkood وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاal laa ymشhi أxadكم في نعل واaxدة لينclهma جaميعا أو ليklchma جaميعا وفي رiواaيaة أو ليxfihma جaميعا متفق عlيه yuuna ku soconin midkiinna halkab oo keliya yaanu ku soconin ee dhammaantood ha wada kabageliya labada cagoodba ama ha wada siibo labadoodaba ha ka wada siibo waana waxay leedahay ha wada kaba tiro liyuxfihima xafaa kaba-la-aantaa xafaa la yidhaahaa xaafi weeyaan qofka kabaha le aan gashanayna waa cagcag iyo soomaalida idaahaan waxaa la yidhaha xaafi marka labadii kabo labadii cagood in kabaha la wada geliyo iyo in laga wada bixiyo mooyaane in midna la geliyo midna laga bixiyo waa xaraam markaas ehm, tashwiih baa ku jiro oo qof haddaad aragto hal kab keliya qaba oo kabti kalena ay ka go-an tahay waxaad moodaysaa qofku socdo inuu dhutinayaad moodaysaayo waa fool xun yahay socodkiisa wa canhu radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllau alيyh wali slama yaquul ida inqaطca shiscu nacli axadikum markuu go-o midkiin kabtiisa suunkeed uu ka go-o falaa yamshi fi اlأkhraa xataa yuslixahaa yaanu midda kale ku soconin ilaah ka hagaajinayo inuu intuu kolkaaba fadhiisto hagaajisto haddii kale oo uu leeyahay meel uu doonayo uu leeyahay halkaas aada fadhiisatid oo ku hagaajisatid oo kolka meesha u socdayo jid dhexdii ay tahay intuu jidka ka baxayo uu soconayo ta kalena ha iska bixiyo marka kaba-aan intaas ha ku gooyo rawaahu muslim wa can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi salى allahu alayhi waali wasalam nahaa an yantacila arajulu qaa'ima wuxuu reebay rasuulka alle salى allahu alayh waali wasalam ninku inuu kaba gashado isaga oo taagan oo taagnida kabaha ku gashado rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan xadiidka waxaa kaloo wariyay adiyaa almqdisiy fi lmukhtaara yaa wariyey abu hura mxuan ujeeda ibnu maajahna isaguna abu hurayra ka wariyey labadubana waa saxiix xadiidka abu hurayra iyo xadiidka jaabir labaduba saxiix weeyaan saxaxahu sheikh اlalbani fi saxiixi sunan abi daawuud wa sheikh اlwaadici fi صaxiix اlmusnad marka waxaana filaya xadiidkan kale waa soo mar weliba waxaan soo maray isaga oo uu ka warinayo can abi sulaymaan alkhaطaabi raximah اllahu tacaala inuu yidhi taxriimkaas ama nahyigaasi waxaa weeyaan waa qofka ay dhibayso muxuu ahay dhib ay ku tahay kabaha inuu taagnida ku gashado kabaha muxuu ahaayey waxaa jira kuwa labada gacmoodba lagu gashado oo hal gacan keliya aan lagu gashan karinoo taagnida haddii ha lagu gashada la yidhaaha mashaqo noqonayso oo qabaxa xidhan muxuu ahaa iyo kabo iyagoo looba sameeyey in cagta un la iska geliyo oo gacanta in loogu isticmaalo aan looba baahnayn sida dacaska iyo muxuu ahaayey sandalkii iyo kababaadihii iyo gooyaalkaas kale marka kuwaasu kuma jiraan ayuu leeyahay abu sulaymaan alkhataabi raximah llahu tacaala haddii marka ay tahay sababku <clears throat> sababku haddii uu yahay ama xadiidka sameynaan soo marin taqriirkanu ku sheegaya <clears throat> ku sheegaya hadduu sababku marka yahay loo nahiyey mashaqada daraaddeed uu yahay oo xikmad kale ayna ku jirin macquul weeyaan kolka in sidaa loo kala qaado laakiin kolleyba xaqiiqada yarxamukalla xaqiiqada allaa og waxa uun fiican in la fuliyo amarka nebiga sala allahu alay slam iyo nahyigiisa la fuliyo oo intii la karaayo la ilaaliyo kabaha in taagni lagu gashado oo lagu dadaalo in fadhi lagu gashado si looga babaxo nahyiga oo dhan looga baxo ilaan kii nebigu sal l slam dhahayey idaa nahaytukum can amrin faاjtanibuu baabu الnahyi can tarki الnaari fi اlbeyti cinda الnawm cinda الnawm wanaxwihi sawaء kana fi siraajin aw غayrihi reebidda la iska reebay dabka in guriga lagu daayo iyada oo shidan oo aan la aasin oon la daminin kolka la seexanayo iyo wixii lamida dee waxaa lamida kolkii guriga laga baxayo yaa iyaduna lamid aho muxuu ahaye ama ardaag iyo meelaha la fadhiisanayo kolka gurigii intaba lasoo xidhoba suuq iyo meel kaliya laga aado muxuu ahay kolkaas dabkii oon la daminin in laga tago kolkaasna dabkaasu ama ha ahaado dabka wax lagu karsado ama ha ahaado midka muxuuaha wax lagu iftiinsada ee siraajka ah ama wax kaleba ha ahaado in dab shidan guriga lagu daayo sababkuna waa sheegi doonaa xadiidtaa sheegi doonta oo inay laba sababood baa labaduba jirtaayo midi waxaa weeyaan dabka oo col u ah dadka mu'miniinta col u ah oo iyada nafteedu dareen leh oo hulaaqayso oo inay guriga dadka muslimiinta ku gubto doonaysa sida xadiidka abu muusa ee axaadda ka hor aan soo maray baabu almuxaafadaةi calى الsunna aan ku soo maray ee uu sheegi doono iyo midda kale ah in muxuu ahaaye xasharaadka xasharaadka xunxun ee faasiqada ah sida qoratada iyo jiirka iyo kuwayaalkaasuhu intay jiidaan dabka ay jiidaan ay guriga qabadsiiyaan oo dadka ay dabka ay ku ololiyaan oo ay ku gubaan labadaasaa marka ku jirta oo labadaas sababo daraaddood ayuu u leeyahay nebigu sala allahu alay wasalam yaan guriga dabka muxuu aha lagaga seexanin ama lagaga bixino qofkii la seexanayo iyo dabka hala damiyo marka taasu wuxuu ka soo qaatay bacd alculamaa ay ka soo qaateen alxaafid ibn xajar uu ka mid yahay fatx fatxulbaari siduu ku leeyahay waxa weeyaan arrintaasu midka aan daboolayn ama faanuuska daboolan ee dhalada ku jira dalada ku jira ee iyada kolka dooli iyo wax kaletoona aanay u suuroobaynin inay jiidaan oo derbiga qabadsiiyaan iyaduna iska hulaaqdana ayna suuroobi karaynin iyo kuwan kada farantada ah iyo wayaalkaasoo iyaga aan looga baqaynin in lagu gubto kuwaas marka iyaga kuma jiraan buu leeyahay ee waxa weeyaan waa faanuuskii markii awel hore jiri jiray lambadda muxuu ahaayey dhali aan ku jirinee cibaadada keliya ah iyo wayaalkaas oo kale ah kuwaasii ku faasixay ah buu leeyahay وعn بن cمر رضي الله عنهma أن النبy صى ه sم qaal laa tatruku nnaara fii buyuutikum xiina tanaamuun متفق عaليه dabka ha ku daynina guryihiina marka aad seexanaysaan متفق عaليه beri waxaan garanaya anago oo <clears throat> annagoo ardo ahoo qur-aanka dhigana yaa markaan eh, markaa awalka dhiganaynaba ahaydoo oo macallinkoo aad bu u dadaali jiray oo qaalintiibaa soo dhoweydoo marka wuxuuna toosin jiray habeen barhkii uuna toosin jiray markaasaa kolka hore kolkaan seexanayna yaa qori weyn baa la saari jiray dabka la saari jiray si dabkii oo shidan oo aan usoo toosno oo kolkaan habeenkii aan soo toosnay maalinku una toosiyen kolkaa dab la raaraadiya aan loogu baahanin weliba markaasoo meel inta nalooga waabay dugsiga dhexdiisii ayuu dhihi jiray intiina waaweyn halkan kala seexda guryaha tegina sidaasan marka yaalla oo markaa dambaskiina waa weynaaday oo meel kora buu noqday qori weyn baa marka la saaray oo dogaba baa la saaray dabkii oo dambas uu dheeryahay baa la saaray qorigii marku intii hore markay gootay ayuu soo jabayoo markaas soo galgashay oo meeshii aan jiifnay oo cawska lahayd ayuu qabsaday habeen berki waxaan kusoo toosay isagoo laleewar ka baxaa ka geela ku dhex jira geela xigtii iyo ka maalay baa lagu qaliyan war ka baxaa war dadka ka carabay inta musxaf ku gubatay dad kuma gubanin ya alwaxdii adigu ma gubanin waa laga boobay laakiin kutub baa ku gubatay taasoo kale weeye marka nebigu sal lla alay slam miduu ka digayay oo waabana qabsatay inaga عن أbي موسى الأشعري رضي الله عنه قال اxترقa byt بالمdينة عlى أهلh min الlyl guri baad ciddiisii ku gubtay madiine habeennimo falamaa xudida rasuulu الlahi salى الlaه عليه وaلي وسلم بشأنiهim markii looga warramay rasuulka alla salى الlaهu عalayه وaaliه وaسلم arrinkoodii looga warramay buu qaala wuxuu yidhi ina hadihi الnaara caduw lakum midantada oo dabkiihi nacab bay idin tahay waa idin nacab tahay faidaa nimtum faadfi'uuhaa markaaad seexanaysaan iska damiya muttafaqun caleyh waanu soo marray xadiidkaas raqam alf wa waxd wa sitiin baan ku soo marray mia waxd wa sitiin wa can jaabirin radia allahu canhu can rasuuli llahi sala alla alay slam qaal qadul inaa'a weelka daboola wa awki u siqaa'a afxidha qarbadkana wa aqliqu lbaab xidha albaabkana celiya wa adfi'u siraaj damiya mxua makhtuudkana damiya lambada damiya fa ina shayطaana laa yaxullu siqaa ma furi karo shayطaanku weel af xidhan walaa yaftaxu baaban albaab xidhanna ma furi karo daciif weeyaan walaa yakshifu inaa'an weel la daboolka kama qaadi karo waa la daboolayna daboolka kama qaadi karo gaar ahaan haddii bisinka loo qabto bismi illahi la yidhaaho weel la af xidhayna afka kama furi karo weel albaab eh, xidhanna ma soo geli karo oo isagana bisinka loo qabtay intaasoo dhan bana marka la sameynaya waa in bisinka loo qabtay kolka faanuska la daminayo kolka albaabka la xidhaayo kolka weerasha la gambiyaayo ama waxaasoo dhan waa in bisinka loo qabto marka weelkii banaan oo dhan marka kolka waa gelaya waa ku ciyaaraya waa ku ciyaaraya weelasha xataa kuwa aan wax ku jirin ee maran waa in ama la daboolo ama la gembiyaa waa in la daboolo ama la gembiyaa oo haweenka iyo gabdhaha yaryar iyo jikada ka shaqeeya iyo waa in la bara arrintaasi lagu baraarujiyayo o la yidhaaho weelasha kolkaad jikada soo xidhaysaan habeenka ka seexanaysaan weel af bannaan oo afkiisa kor u jeedo daynina ee weelasha ama dadaboola ama gengembiya kii wax ku jira iyo kii kalaba fain lam yajid axadukum midkiin haddaanu helin ilaa an yacruda calaa inaa'ihi cuudan inuu ku gudbo muxuu ahay weelkiisa qori inuu ku gudbo mooyaane caday iyo ul iyo wax lamid ah sidaas inuu kor saaro saa u gudbo wax kale hadduu waayo wydkura sma allahi magaca allana oo qabto bismi illaahi uu yidhaaho falyafcal faina alfuwaysiqata faasiqada xunta ah waa baashan jiirka weeyaane waa tasqiiru faasiqa tudrimu calىa ahli lbeyti beytahum waxay ku gubtaa dadka guriga gurigeeda ku gubtaayo intay jiiddo fatiilada ay jiiddo iyo derbiga qabadsiinaysaa gaarahaan guryaha muxuaha ah guryaha amaa guryaankada kale ee cashaanta aan ahayn iyaga naftooda waa gubi kartaayoo sajaajiidan ku goglanaya mokeedkan ay yidhaahaan iyo waxaa ku jira samayntooda mawaad sariicatu lishticaala baa ku jirta oo mawaad benziini iyo xaasa ku jirta oo aad ba iyadana dadku uu qaban ogyahay marka guryaha casriga kolay ku tahay marka arrintaas way ku suuroobi karaysaa laakiin bisharti waa inuu yahay lambadaasu ay tahay mid u ah af bannaan rawaahu muslim mid dusha ka bannaan oo aan khilaafinayn yani waa inay tahay alfawaysiqatu lfa'ra wa tudrimu tuxriq baabu الnahyi can الtakalluf wa huwa takallufkuna waxaa weeyaan ficlu wa qowlu maa laa maslaxata fiihi bimashaqa iska yaalyaalka iyo iska doondoonka ayaa la yidhaahaa takalluf la yidhaahaa marka wuxuuna ku fasirayaa wax aan maslaxo ku jirta aanay jirin oo la isku dhibo oo ah, ama ficil ah ama qowl ah wax dhibaato leh oo wax danahoo maslaxo ku jirta aanay jirin oo la sameeyo kaasaa marka la yidhaahaa takalluf la yidhaahaa markaas eh, haddii maslaxa marka kolka ay ku jirto kolka isaga waa lagama maarmaan laakiin wax aan faa'iidana ku lahayn mashaqana ay ku jirto si aad oo aada isku taagto kaasaa la yidhaahaa takalluf la yidhaahaa oo midka manhiga ah qaala allahu tacaala kaasu marka xagga cilmiga iyo wax sheegidda waa u noqdaa xagga ficilka iyo wax samayntana waa u noqdaa qaala allahu tacaala qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakallifiin qul waxaad dhahdaa maa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi yacni calaa tabliiqi alqur'aan qur'aankan soo gaadhsiintaan idin soo gaadhsiinayo min ajrin ajri kama weydiisanayo oo wax igu siiya idin malihi wamaa ana min almutakallifiin aniguna miihi kuwa wax iska doondoona iska yeelyeela oo waxaan alle ku soo dejinin alle waa igu soo dejiyey iyo waxbaan muxuu ahay wuxuu isagu alifay iyo baan idinku aqriyayaa dhahaya miihi wixii laid la ii soo sheegay un baan idinsoo gaadhsiiyaa وعn عن cمر رضي الله عنه qaala نuhiinaa عن التكلف rawاه البخاaرiyu iska doondoonka iyo iska yeelyaalka waana laga reebay buuhi cmar رadي الله عanه waa can masruuqin masruuq bn اlأjdac waa nin taabiciha qaal daklnaa عalى cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu cabdullaahi bni mascuud baanu soo gallay faqaala markaasuu wuxuuhi yaa ayuha annaas wardad yahow man calima shay-an falyaqul bihi qofkii wax yaqaanaay ha sheego ha yidhaah hadalkaasna wuxuu yidhi mar oo waxaa loo sheegay magaalada kuufaad buu amir ka ahaay macallin ka ahaayo baytulmaalkeedana mas-uul uu ka ahaa markaasaa waxaa loo sheegay xaafadda kinda nin joogo oo waacid ah ee wuxuu dadka ugu sheekeeyaa marka qiyaamaha la gaadho qaac baa soo bixi doona oo dadka afka iyo sanka iyo dabad iyo ka geli doona markaas taasuu marka ku beeninayayoo markaasuu hadalkan kada yidhi qofkii cilmi garanayaayo ha sheego qofkaan waman lam yaclam qofkaan cilmiga cilmi aqooninna oo waxaanu garanaynin la weydiiyana hal yaqul allahu aclam allahu aclam ha yidhaaho fa ina min alcilm cilmiga waxaa ka mid a ah an taquula lima laa taclam allahu aclam waxaadan garanayna allahu aclam inaad tidhahdo cilmiga ka mid tahay oo aada qirato leanna kolkaa waxaa tahay qof cilmigii mas-uuliyaddiisii iyo weynankiisii iyo waas fahmay baa tahay oo cilmi o dhan inaadan koobi karaynin baa sogaatay laakiin haddii aad marka waxaadan garanayn aad dadka isaga dhigto inaad garanayso oo seeba anigoo sheekh habel aan waxaan garan waayaba u jira aada istidhaaho kolka cilmigii baadan garaninbaba ha وإن الlaha taعaalى qاla لنaبiyihi slى الlه عlيه alي وsلم allana nabigiisu wuxuu ku yuri slى الlه عlيه alي وsلم qul ma أsأlكm عalayhi min أجri wma ana min almuتakalifiin marka takalufkuu ka mid yahay wax aanu qofku garanaynin oo uu iska dhigo wax garanaya rawahu الbukhaariي arrintaas uu ibn mascuud radي allahu canhu ninkaas uu ku beeniyey waa ninkaas waxaa suuradu inuu inuu ku saxsanaan laakiin ibn mascuud arrintaas aanu maql kollayba se ibnu mascuud radia allahu canhu si fiican buu u wacdiyey dadka oo u sheegay qofku waxaanu garanaynin inuu iska yeelyeelo oo waxaad garanaysa ee daliilkiisa u haysana sheeg wixii aadan garanaynin ee kaa maqanna allihii yaqaanay marka u wakaalo oo dadka halugoyn rawahu albukhaariy baabu taxriimi الniyaaxati calى اlmayit walatmi اlkhad washaqi اljayb wanadfi الshacr waxalqihi wاdducaa'i bilweyli wاhubuur xaaraamaynta la xaaraameeyey baroorta loo baroorto qofka dhintay ee loo ooyo walatmi اlkhadi iyo dhabannada oo layska dhadharbaaxo washaqi اljayb iyo kuleetiga layska jeexjeexo dharka layska jeexjeexo wanadfi shacr timahoo layska rifo wa xalqihi iyo xiiritaankiisa waadducaa'i ku dhawaaq laysku habaaro bilweyli wahubuur hoog iyo halaag laysku habaaro hoogayay ba-ayay muxua waxyaalahaas la yidhaaho can cumara bni الخaطaabi radي allahu canhu qaala naha nabiyu salى اllahu alayh wali waslm qaala nabiyu salى اllahu alayh wali wasalam almayitu yucadabu fii qabrihi bima niixa calayhi qofka dhintay waxaa lagu cadaabaa qabrigiisa waxa loogu ooyo waxa loogu ooyo baa lagu cadaabayaa qabrigiisa loogu cadaabayaa wa fii riwaayatin maa niixa calayhi inta loo ooyaba inta loo ooyayaba waa la cadaabayaa muttafaqun calayh xadiidkan kada cumar radia allahu canhu keligiis maanu warinina dad badan ayaa wariyey oo saxaabadii ka mid aho ibnu cumar iyo almuqiirata ibnu shucba iyo ay ka mid yihiin laakiin umu lmu'miniina radia allahu canhu waa diidi jirtay arrintaas ma aanu dhihin nebigu sala allahu alayh waali wasalam bay dhihi jirtay oo waxay aayad qur'aanayna soo deliishan jirtay aayaddaas qur'aanka in arrintaasu khilaafsan tahay iyo u malaynaysay oo muxuu ahaaye walaa taziru waasiratun wasra ukhraa iyo aayadahaasay soo deliishan jirtay waana xadiid mushkila ah weeya sida runta ah sida loogu cadaabayo qof muxua dhintay wax intuu dhintay dabadii la samaynayo dad kale ay samaynayaan sida loogu cadaabayo waxa weye arrin mushkila ah weeyaan marka caaisha radiallahu canha markii looga warramo cabdullahi bni cumar iyo aabihii inay dhihi jireen haddii sidaasay nebiga ka sheegi jireen iyo waxay dhihi jirtay innakum latadkuruuna hayra kaadibayn laba ninoon beenaalo ahayn baad ii sheegaysaan walaakina asamca yukhطi maqalka waa gafaayo marka way ku gafeen mooyaane beena u bareereen ma ayna sheegin labadaa nin markaas weliba sida arrinta u dhaadayba iyadu waxay ku fasiri jirtay inuu soo maray nebigu sala allahu alayh waali wasalam yahuudiyad dhimatay oo dadkeedii ay u ooyayaan oo markaasna uu yidhi innahum la yabkuuna calayha wa inaha tucadabu fii qabriha iyaguna way u ooyayaan iyagana qabriga ay ku cadibantao ku dhibaysan tahay lagu cadaabaya saasuu yidhi mooyaane qofkan dhintay baa loo cadaabayaa ficilkan kada loo cadaabayaa ma aanu dhihin saasay dhihi jirtay umulmu'miniin radiallahu canha marka intaasoo qof ahoo fara badan inay ku wada gafaan xadiidkan muxuu ahay marka intaa qof faraha badan ee warisayna muxuu ahay ma wada suuroobi karayso kulligood inay ku gafeen hadday hal iyo laba iyo ku gafeen jamc fara badan oo saxaabadii ridwaan ullahi calayhim inay ku wada gafeen ma suuroobaysa marka xadiidku waa saxiix xadiidku waa saxiixo waa sugan yahay inuu nebigu sal ly slam marka waxa mushkiladu waxay tahay sida laysu waafajinayo xadiidka iyo aayadda sida laysu waafajinayo marka siyaalo dhowr ah ayay sheegaan muxuu ahaaye shuraaxdi iyo musanifiintu ay sheegaan sida ugu wanaagsanna waxaa weye sida uu ishaaray <clears throat> alimaamu nawowi radia allahu tacaala canhu ishaaray weeyaan oo waxaa weeyaan qofkii sabab u ahaan jiray qofkii ah sabab u ahaan jiray arrin dantada oo ama kolkuu noolaa soo dardaarmay sidai carabta cadadeeda ay ahayd oo ninka odaygiihi markuu jirrado yuu gabdhihiisiiyo soo shirin jirayoo mid walayba waxaad iigu ooyilahayd waxaad iigu ooyilahayd beli maqashii buu dhihi jira markaasuu ta muxuu ahaayey uu kala xukumi jiro heblaa idinku fiican idinku shecir fiican iyo waxaasuu dhihi jiray shucaradooduna saasay sii dardaarmi jireenoo sidii labid ibni rabiica radiallahu canhu isagoo labadiisii gabdhood la hadlaaya yuu wuxuu amray in sanad dhan ay u soo ooyaan hal sana ii ooya buu hi marka wuxuu shicirkiisiina u ahaa tamanna bnataaya an yaciisha abuuhumaa whal ana ilaa min rabiicata aw mudar markaasu wuxuu si sheerkii sii wadaba yuu wuxuu yidhi faqumaa faquulaa bاladii tacrifaanihi walaa تkhmishaa wajha walaa taxliqaa shaعr faquulaa huwa almarءu اladii laa khaliilahu yakunu walaa khana alkhaliila walaa gadar ilى alxawli ثuma ismu الsalaami عalaykuma waman yabki xawla kaamila faqad اhtadar sidaa iigu soo ooyo hal sano oo dhan hal sano oo dhan ii soo ooya qofkii marka kolkaana joojiya hasana markaad ii ooydaan qofkii sana dhan ooyaayo waa cudur daarto marka cudur waa loo locanaanan maayo la dhihi maayo aabbahood mayna u ooyin laydin dhihi maayo hal sana sidaa igu soo ooya oo igu ammaana wixii aada igu taqaaneen ee akhlaaqdaydii iyo waxaasa igu ammaana mid kaloo la dhihi jiray waraqad eh, mxua tarafat ibnu lcabdi isaguna gabadhii walaalkii dhalay isagoo la hadlaaya ayuu wuxuu yidhi idaa midtu fanciinii bimaa ana ahluhu washuqii calaya aljayba yabnata macbadi kolkaan dhinto ii ooy oo igu soo oy wixii aan mudnaa ee dabcigayga iyo akhlaaqdayda iyo raganimadayda ahayd oo dharkana ii jeexjeex yaa ina macbaday macbadnaa marka walaalkii weeyaan markaas raggii marka caadada carabta saasay ahaan jirtay marka qofkii sidaas oo kale ee caadada jaahiliyada ah ka dardaarma qofkaasaa soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya qofkii isagoo caado u lahaan jiray oo markii uu laga dhinto muxuu ahay niyaxa samayn jiray oo haween maxaa jiri jiray loo soo caariyeysto arrintaas oo kale loo soo caariyeysto oo iska oo oo muxua shicr iyo waxaa la tiriso oo ujro lagu siiyo baa jiri jirtay qofka marka xafalaad sidaas oo kale a samayn jiray ee dadkiisa ka dhintay niyaxada u samayn jiray oo markuu isagu dhintay caadadiisii marka ay sii socotay ee ahalkiisiina ay caadadiisii tax raaceen kuwaas iyabaa soo gelaya mooyaane qof aan isagu shaqaba ku lahayn oo laga yaabo inuu kaba dardaarmay isagu marka kaasu soo geli maayo sidaasay marka bixamdi illaahi subxaanahu wa tacaala ay ku suuroobaysaa in la jamciyo aayadda iyo axaadiidta rasuulka sal allau alay slam had iyo goorna axaadiis saxiixa oo nabiga alayh salaam ka sugan iyo muxuu iyo qur-aanku iskama hor yimaadaan qur-aanku sida xaqiiqada iskama hor yimaadaan siday nusuusa xadiidka naftooda ah ayna isaga hor imaanin وعن ابن مسعوud رضي الله عنه qال qال رsuل الlh صلى الله عليه وaلي وسلم laysa mina man ضرب الخduuda وshق الجuyuuba bdacوى الجاahiliية متfq عalيه naga mid ma aha anaga muslimiinta ah qof dhabanada dhardharbaaxa oo dharka jeexjeexa oo ku dhawaaqa dhawaaqi jaahiliga ah oogay ba-ayay waa kahfaah waa jabalaah waxyaalahaas yidhaaha متfq عalيه xadiidkii hadda cumar ee aan sheegayno waxyaalaha kale lagu fasiro oo xataa waaqic loo sheego waxaa ka mid a ah cadaabka loo cadaabaya in laga wado canaan la canaananayo oo waxaa jirta ninkii ahaa shaacirka ahaa ee ahaa cabdullahi bnu rawaaxa radiallahu canhu yaa mar jiraday markaasuu miyir beelo la mooday inuu dhintay markaas walaashiis camra binti rawaaxa oo nucmaan ibn muxuu ahaye ninka nucmaan ibni bashiir radiallahu canhuma hooyadii ahayd ayaa u oyday waa kahfaah waa jabalaah waa muciinaah waa kaafiraah waxaasay dhahaysay markaasu wuxuu sheegay mar alla markay kolku soo mirsaday wuxuu sheegay mar alla markay hadal ku dhawaaqdaba waa la canaanaya waxaa la dhahaya maadaa sidaasah maadaa kaafilkeedii ah maadaa raasiqeedii ah maadaa muciinkeedii ah baa lay dhahayay marka canaantaasaa laga wadaa muxuu ahayn qaarna waa ku fasiran alla u xadaabadiisa yani ma aha qof aan raalli ka ahayn oo wax ugu sababoobay aan jirin ayaa dad jaahiliin iyo gadaashiisa waxay sameeyaan maxaa lagu cadaabayaa ma متفق عليه وعن أبي بردة رضي الله عنه قال وجica أbو موسى أbو موسى الأشعري رضي الله عنه cبدالله بن qays oo أبو burdahan aabihiisa ayaa xanuunsaday faغuشhiya عalayhi wuu miyir beelay wara'suhu fii xijri imra'atin min ahlihi isagoo madaxiisuna uu saaran yahay haweenay ciddiisa ka mida ah, um cabdillaahi la dhihi jiro haweenkiisii ka mida ah dhabteeda fa aqbala tasiixu biranna way timid iyada oo qayliyaysa oo muxuu ahay ooyeysa oo in cod leh ku ooyeysa falam yastadic an yarudda calayhaa shay-an ma aanu karin inuu ka nahiyo falamaa afaaqa markuu soo miirsaday buu qaala wuxuu yidhi ana barii'un miman bari'a minhu rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam anu waxaan beri ka ahay dadku uu rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam ka beri noqday waa kuwa dadkaasuna ina rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam bari'a min alsaariqati waalxaaliqati waashaaqa rasuulka alle wuxuu ka beri noqday midda qaylisa iyo midda xiirta timaha xiirta iyo midda jeexjeexda dharkaiyo iska jeexjeexda ee alaabta jejebisa ee waxyaalahaasa taas taas baan anigu beri ka ahay buu eh, yuu ka beri noqday marka adna beri baan ka ahay weeyaan eh, muttafaqun calayhi xadiidkan muttafaq calayhi weeyaan laakiin albukhaari wuxuu wariyey isagoo tacliiqa buu wariyey mooyaane isagoo mutasila ma aanu warinin eh, muslim baa marka isagoo mutasila wariyey asaaliqatu hiy alatii tarfacu sawtaha binniyaxati waannadbi nadbiguna waa ammaanta ammaanta qofka awsaaftiisa iyo khisaalkiisa la tirtiriyo kii kan ahaayow kii kan ahaayow aabbahaygii kan ahaayow aabbahaygii kan iyo jiray waxyaalahaas weeyaan nadbigu wاlxaaliqatu hiya alatii taxliqu ra'saha cinda almusiiba wالshaaqaةu alatii tashuqu hawbaha وعn الmغيرة بن شhuعبة رضي الله عنه qال سمعtu رsuل الlه صل ل سلم يقول man niixa عalayhi fainahu yucadabu bima niixa عalayhi yومa القiyaamة qofkii loo ooyo waxaa lagu cadaabayaa waxa loogu ooyey yaa lagu cadaabayaa maalinta qiyaamaha ah muttafaqun caleyh kii cumaraan soo maray buu lamid yahay isaguna wixii kii cumaraan ka sheegnay baa isagana laga dhahaya wacan ummi catiya nusayba radia allahu canha bidami nnuuni wa fatxiha nasiiba iyo nusayba radia allahu canha qaalat akhada calayna rasuulu llahi sala lla alay slm rasuulka allah wuxuu naga qaaday yani oo noo shardiyey cinda albayca markuu baycada naga qaadayey ee baycatu baycatulnisaa eh, uu naga qaadayay allaa nanuuxa inaanaan barooranin inaanaan barooranin buu shardi nagaga qaaday oo waxa weeyaan waxay tilmaamaysaa aayadda alle subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay suuratu lmumtaxana yaa ayuha nabiyu idaa jaءaka almu'minaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna billahi shay-a walaa yasriqna walaa yaznin markaas taasay sheegaysa markuu baycadaa naga qaadayay ayaa waxaa la weydiiyey macruufka alla uu sheegay inaanan kugu caasiin walaa acsinaka fii macruufin uu leeyahayu waa maxay markaasuu ku fasiray niyaaxada inay tahay oo allaa tanuxna calaa meyit inaydaan u ooyin qof dhintay u barooranin taasuu shardi ka dhigay nebigu sal alay slam oo waxyaalihii baycada uu haweenka kaga qaadayey uu ku daray leanna haweenka iyagaa arrintaas badiyo oo muxuu ahaa baroorta iyo qaylada iyo iyagaa badiyo muttafaqun calayh وعn النعmaan بn bashيir radي allahu عanهuma qaala أغmiya عlى cabdالlahi bni rawaxata radي allahu canhu waxaa la miyir daboolay abtigaya cabdullahi bni rawaxata radي allahu canhu fajacalad أkhtuhu tabkii walaashiis camra oo nucmaankan hooyadii baa waxay bilowday inay oydo wataquul ay dhahdo waa jabalaah buurtaydi buurtii aan ku tiirsanaayay wax sidaas waa kada waa kada waadaas waa xarf min xuruufi nidaa xarfu nud baa la yidhaahayo qofka meesha laga xanuunsanayo ama shayga loo xanuun وعn النعmaan بn bashيir radي allahu عanهuma qaala أغmiya عlى cabdالlahi bni rawaxata radي allahu canhu waxaa la miyir daboolay abtigaya cabdullahi bni rawaxata radي allahu canhu fajacalad أkhtuhu tabkii walaashiis camra oo nucmaankan hooyadii baa waxay bilowday inay oydo wataquula isdhahdo waajaba laah buurtaydi buurtii aan ku tiirsanaayay wax sidaas waa kada waa kada waadaas waa xarf min xuruufi nidaa xarfu nud baa la yidhaahaayo qofka meesha laga xanuunsanayo ama shayga loo xanuunsanayo ayaa loogu dhawaaqa waa ra'sa ahdii aan soo marray adinka oo kale iyo weeyaan tucadidu calayhi way tirtirinaysaa awsaaftiisii iyo ay tirtirinaysa oo ammaanaysay fa qaala xiina afaaqa markuu soo mirsaday buu wuxuu yidhi maa qulti shay-an wax ma aadan dhihin ilaa qiila lii waxaa laydhahayay anta kadalik ma adigaa sidaas ah baa laydhahayay rawaahu albukhaari marka tanna waa taan sheegayna soo horumarinay oo waxyaalaha dadka qaarkood ay ku fasireen cadaabka la sheegayo inuu yahay canaantaas wa can can ibni cumar radi allahu canhuma qaal ishtakaa sacdu bnu cibaadata radia allahu canhu shakwa sacdu bnu cibaadaa jiraday jiradkiisa faataahu rasuulu lah sal ly slm rasuulkii alla u yimid yacuuduhu isagoo booqanaya maca cabdiraxmaan bni cawfin wa sacdi bni abi waqaasin wa cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhuma falamaa dakhala calayhi markuu u soo galay yuu wajada helay fii khashyatin miyir la-aan miyir la-aan buu ka helay muxuu aha oo isaguna miyir la-aan buu yidhi faqaala markaasuu aqadaa yani amaata ma dhintay qaaluu laa yaa rasuula allah maya ma aanu dhimanin fabakaa rasuulu llahi sal sl rasuulka allaa ooyey falamaa ra'a alqowmu bukaa anabiy sal l slam bakow markay arkeen raggii ooyinta nebiga sal lla alay slam iyo iyaguna ku dareenay ooyeen qaala markaasuu yihi alaa tasmacuun miyaydaan maqlaynin yani maqla waxaan idin dhahayo إن allaha لا yucadibu bidamci العين alla uma cadaabo isha ilmadeeda ولا بحزن اlqalbi qalbiga murugtiisana uma cadaabo walaakin yucadibu bihaada kanuuse u cadaabaa wa ashaara ilaa lisaanihi carabkiisu farta ku fiiq kolku haadaa lahaa aw yarxamu mise waa u naxariistaa waa u dhaafaa muttafaqun calayh marka waxaa weeyaan oohinta oohinta alla wa tacaala qofka u cadaabaya haddaanu ka dhaafin waa midda codka leh ee carabka lagaga dhawaaqay sidii hadda aan kusoo maray xadiidka nucmaan ibnu ibni bashir wix a loogu dhawaaqay weeyaan amaa murugta qalbigu murugoonaya iyo ilinta ka soo daadanaysa taasu mid la xajin karaya ma aho oo ma aha tal alla u cadaabayo xadiidkanna hadda ka hor baan soo marray sagaal boqol labaatan iyo shan baan kusoo marray xadiidkii anas ee ku saabsanaa muxuu ahaayey gabadhiisa nabiga sal lla alay slm gabadhiisa ilmihii ka dhimanaya iyo kii ibraahim iyo iyagana waa kaan ku soo marray sidaas oo kale in aanay labadaas arrimood ayna dhib lahayn wa can abi malikin alashcariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam annaa'ixatu idaa lam tatub qabla mowtiha tuqaamu yowma alqiyaamati wa calayha sirbaalu min qatiraan wadircun min jarab rawaahu muslim annaa-ixa haweeneyda baroorataa ama ha ahaato ahalkeeda uu baroorataa ha ahaato ama midda mustacaarada ahee lasoo ijaarto ama lasoo caariyeysto ee la yidhaaha kaalay noo ooy la yidhaaho ha noqotee idaa lam tatub haddii ayna towbo keenin qabla mowtiha geerideeda horteed tuqaamu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha la meel joojinayaa wa calayhaa sirbaalun min qatiraan iyada oo gashan qamiis oo maxaha laami ah laami ama naabaalm waxaa ah, weeye halkan kada jirka ku dhega ee kulul weeyaane dhulka lagu laamiyeeyo waana kulul yahay sidiisa marka haddii uu dabtaabtana waa sii siraadaya taas muxua iyadoo qabtabaa la joojinaya markaas naartana lagu gelinaya naarta ugu gubanaysaa oo naar calaa naara bay ku noqonaysaa wa dircun min jarab iyo dirca oo cadho ah iyadoo jidhkaadu uu googo-an yahay oo amraad jildiya xun qabta oo dharkaana xidhan marka qof cadho qaba oo laamina la mariyay maxaad u malaynaysaa markaas waxa weye jirkiisu waa sii siraadaya naartiina waa uga dambaysa walciyaadu billaah rawaahu muslim <clears throat> haweenka soomaaliyeed meelaha qaarkood baa waxay caada noocaasa bay leeyihiinoo waxaan tacsiyada ay yidhaahaan markaa u imaanayaan inta hore ay soo socdaan way iska soo sheekaysanaya iska soo sheekaysanayaan markii la soo gaaro gurigii lagu socday ee laga dhintay markii lasoo gaaro ayay istaagayaan markay dhehayaan heblaaya noo qadadaa cod quruxsana markaasay eh, ooyin ku dhufanaya ku luuqaluuqaynayaano wax ooyay iska dhigayaan ooyin kusoo gelayaan meesha markaasaa dadkii meeshii sii joogayna iyaguna ku darayaan buuq oo meesha hadba kolkay fawj cusuba naagi yimaadaan buuq iyo ohin iyo isku dayayaan isku darayaano waxaasoo kale o dhan kulligood waa wada niyaaxadaas weeyaanana xaggantada la sheegayo ee xadiidku uu sheegay ay soo wada galayaano haddayna ka tawba keenin waxay leeyihiin ciqaabtaasay leeyihiin wa can asiid bni abi asiidin الtaabiciy can imra'atin min almubaayicaat haweene oo ka mid a ah haweenkii mubaayacaadka ahaa nabiga sala allahu alayh ali slam u mubaayacooday haweenaydaasuna muxuu ahaaye haweenay hadda kahor marka dhoweyd aan soo maray inay tahay ee ahayd umu cadiya yaa suurowdee qaalad waxay tidhi kaana fii ma akhada calaynaa rasuul llahi sala allahu alayh waali wasalam waxaa ka mid ahaa wuxuu rasuulka alle sala allahu alayh wasalam uu naga qaaday ee ballan uu nagaga qaaday fi lmacruufi aladii akhada calayna anlaa nacsiya macruufka alle qur-aanka alle uu ku sheegay ee uu amray inuu nagagala mubaayacooda inaanan ku caasiin yuu wuxuu allaa nacsiyahu fii buu wuxuu yidhi hanlaa nakhmisha wajhan waa inaanan weji xanxangaruufanin walaa nadcuwa weylan hoog aanan u yeedhina waa weylaah dhihin walaa nashuqa jayban kulleetina aanan jeexin walaa nanshura shacran timana aanan oo gambada aanan iska tuurin rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan abu daawuud ayaa wariyay xadiidkan oo biisnaadin xasan saasuu leehay alimaamu nawowi radia allahu tacaala canhu wa ardaah xadiidka xasan buu ka dhigayaa laakiin xadiidku waa saxiix oo saxahu lalbani fii saxiixi sunani abi daawuud w can abi muusa xadiidkan marka wuxuu lamid yahay xadiidka marka dhowdaan soo maray ee xadiidka ummu cadiya haweenaydaasuna insha allah waa un ummu wa an abi mus can abi muusa radia allahu canhu ana rasuula allahi sal l qaal maa min mayitin yamuutu fayaquumu baakiihim ma jiro qof oo dhinto oo uu dhaho qofkooda ooyayaa uu istaago uu dhaho fayaquul u yidhaah waa jabalaah waa sayidaah aw naxwa dalika alla buurtaygiiow alla sayidkaygiiow kaafilkaygiiow raasiqaygiiow waxaas uu yidhaaho ilaa wukila bihi malakaan waxaa loo wakaashaa laba malag oo yalhazaanihi oo feera haakadaa kunta ma sidaas ahayd yidhaaha yaa loo wakaashaa laba malag oo sidaa ku sameeya ayaa loo wakaasha alla ku wuu ku dirayaa ayb lahziga waa marka isagaa fasiri doona marka xadiidkan oo xadiidka nucmaan ibni bashiir ayuu waafaqsan yahay ee abtigii cabdullahi bni rawaxa radi allahu canhu qabsaday wax lagu fasiro xadiidkana marka waxaa ugu fiican midka waaridka ah midka waaridka ah ugu fiican marka waa in kankada lagu fasiraa moodaa inay ugu wanaagsan tahay in waxyaalihii kale ee ay shuraaxda kale iyo ku fasireen iyo culamada xadiid ay ku fasireen kan oo canaanta labada xadiid ba isu kaashatay iyaad moodaa inuu tahay cadaabku uu sheegayo rawaahu التirmidiyu وaqaala xadiiثu xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu الsheikh الأlbani fi صaحيح الجamiع الصغير وغayrih wاlahzu dafcu bijamci اlyad fi الصdr waa in lagu riixo gacanta oo muxuu feer sida loo duubay laabta lagaga riixo kaasaa lahzi la yidhaahaa marka taas waa canaan canaan weeyaan iyo ficil aan isagu ku dhufasho ma ahe waa riixid wa can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lla sl ly slam ithnataani fi nnaasi humaa bihim kufr addaanu fi nasabi wاnniyaaxatu cala almayit rawahu muslim waana soo marray isaga oo kun iyo shan boqol iyo toddobaatan iyo sideed lambarka abaan ku soo marray baabu النahyi can ityaani الكuhaani والmunajimiina والcuraaf reebidda la yska reebay in loo tago oo wax la weydiiyo kuhaanta iyo xidigayaasha iyo iyo curaafiinta iyo وasxaabi الraml kuwa quruuraxa iyo xarxariiqa ee anifaalayayaasha weeyaan ama kitaab roga ama xaydhadaya ama kaf qaari lkafi waxaa yidhaah iyo qaari finjaan finjaan laga shubay qaxwo laga shubay iyo waxyaalahaas iyo ka faaliya iyo kuwa muxuu ahaye baquurka ku rida idanka ku rida iyo waxyaalaha mustaqbal iyo waxaasaan garanaynaa yidhaaha in loo tago wadawaa'iqi bilxasaa kuwa muxuu ahaye iyaguna ah, quruuraxa meela dhigdhiga wa bishaciir iyo qamatida iyo wanaxwi dalik faaliyayaashan weeyaan anwaacda wax faalfaaliyaan baa fara badan kitaab dayd iyo kitaab rogid iyo tusbax furid iyo waxyaalahaas iyo kulligood waxaanay ka wada mid yihiin kulligood waa wada xaraam وعn caaishaةa radي allahu anha qaalat sأla rasuul اlahi sأla rasuul اllahi salى اله alay slm naasun can اlkuhaan niman baa kuhaanta weydiiyey rasuulka all sal اله alay slam faqaala laysuu bishay kuhaan waa jamcu kaahin kaahinna waxaa weeyaan kuwa isku daya inay waxyaalaha dhici doono iyo qofka mustaqbalkiisu suu noqon doono iyo waxyaalaha inay ka waramaan waxba ma aha wa bilaash weeyaan waxooda buu yidhaaho waxa ay sheegayaan waxba kama jiraan faqaalu markaasuu le yaa rasuula allah innahum yuxadisuuna axyaanan bishayin fayakunu xaqa kolalbay waxyaale ka warramayaanoo wixii uu dhacaya xaq uu noqonaya sanadkan waa aaran bay dhahayaan waa la arkaya waa abaar bay dhahayaan waa jiraa dhacaysa colaad baa jiraysa wixiiba la helayaa faqaala markaasuu rasul lah sal slam tilka alkalimatu min alxaqi yaktafuhaa aljinniyu fayaquruhaa fii uduni waliyihi faykliطuuna macaha mi'ata kadbah muttafaqu calayh taasu waa ereyga xaqa ahee ninka jinniga uu soo dafo ee malaa'igta sheekadooda uu ka soo dafo oo markaasna uu ku rido yaquruhaa yani yulqiha ninka saaxiibkiisa ahee khuraafiga insiga ah dhegtiisa uu ku rido oo kolkaa boqol beenood ay ku barxaan baa tii maarka ayaa ka rumoobaysa taana marka sida ay ku dhacayso riwaayada soo socotaa faahfaahinaysa xadiidkuna muttafaq calayh wa fii riwaayati lilbukhaariyi can caaishaةa radi allahu canha أنها سمعت رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم يقول ina almalaa'ikata tanzilu fi lcanaan waxay ku soo degtaa malaa'igtu canaankay ku soo degtaa waa saxaaba yani daruurahay ku soo degtaa fatadkuru waxay sheegaysaa ka sheesheekaysanaysaa hal amra qudwa fi samaa arrin samada alla ku xukumay oo waxyaala dhixi doona ah oo malaa'igta fulinaysa la amray ayay ku sheekaysanayaan malaa'igtii fayastariqu shayطaanu samc shaytaanka maqalka xadayo oo oon ka warhaynin yuu sheekadooda dhagaysanayaa fayasmacuhu waa maqlayaa fayuuxiihi yuuxiihi ila alkuhaan wuxuu u waxyoonayaa u sheegaya dhegta ugu ridayaa kuhaanta waa tii xadiidka horen uu ahaa yaquraha fii uduni weliyi qara yaquru macnuhu waxaa weeyaan shimbirku markuu ilmihiisa afka wuxuu gelinaya siduu sameeyey oo kale ayaa la yidhaahaa qar fayakdibuuna macaha mi-ata kadba boqol beenood bay ku daarayaan min cindi anfusihim tiibaa marka ku rumoobayso oo kolkaasaa la dhahayaa wallaahi ninkaas waxbuu yaqaanaayo war odaygaas ha la weydiiyo bal sanadkan waxay noqon doonta war maxaan beeranaa sanadkan kada war ma iska daynaa beerta waxaas xaggeen u guura odaygaasa wax yaqaana sanadkaasu waxaa ka warramay oo odaygaasu waa waxbuu yaqaan taasaa la dhahayaa muxuha istilaaqi samciga alla subxaana wa tacaala uu qur'aankaba ku sheegay oo waana kunaa naqcudu minha maqcada lisan faman yastami laa najid lahu shaaban rasada marka intayna malaa'igta ku baraarugin oo ayna kusoo daadinin ee dabka ah yuu sidaa kelimo kelima uga soo dafaya markaas malaa'igta kolkay kusoo baraarugaan iyo dab kusoo daadinaya dabkaasu inuu dhexda kusoo gaaro oo gubo iyo inuu intaanu weli dabkii aanu soo gaarin uu shaytaankii jinniga ahaa jilisiga intuu la kulmo dhegta ugu rido intuba marka waa dhacdaa inuu intuu ku dhaco aanu gubin ee uu caqliga ka qaado oo doqon ka dhigo markaas waxaa jirta xiraasadii samada waa jirtaayo tani intii lasoo diray nebigeena sal alla alay slam waa la waardeeyey samada waa la waardeeyey laakiin kolkol bay sidaas malaa'igta kafladeeda ay u haadsanayaan oo kalimo kelimo ay ka soo xadayaan kelimo kelimadiibay shayaankii jinnigaah shaydaankii insigaa u sheegaya tiibaa marka rumoobaysa tiibaa lagu beloobay taa uu rabana waa midaasoo inay dadku ku baloobaan oo qofka ay rumaystaan oo wax weydiiyaan oo isaga ay ku kalsoonaadaan buu rabaa shaytaanka kada insigi ee jinnigiihi kan saaxiibkiisa shaytaanka jinniga insigaa buu rabaa qowluhaa fayaquruha huwa bifatxi اlyaa wadami اlqaafi wاraa ee yulqiiha wاlcanaanu bifatxi اlcayn ama cinaan marka la yidhaaho isaga waa kaan soo maray inuu yahay wa maa tuqaadu bihi daaba canaanka naftiisa macno kalaan kusoo maray isagoo dhahaya maa yacinu laka ay yadharu laka cinda rafcika basaraka ilى الsamaa wa can safiyata binti abi cubayd binti cubayd baana halkan itaala laka waa binti abi cubayd safiya binti abi cubayd ibni mascuud aلthaqafiya radia allahu canhuma abu aabaheed waxaa weeye abu cubayd thaqafi radia allahu canhu waa saxaabi jaliilaho min quwaad quwaad الصaxaaba radi allahu calayhim waxaana lagu magacaabaa shahiidu ywm اljisr radia allahu canhu can bacdi azwaaji الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam waradia allahu canha wacanhuna can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam qaala man ataa caraafan fasa'alahu can shay qofkii nin curaafa u yimaado oo wax weydiiya fasadaqahu oo ka rumaysta lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowma salaad lagama aqbalo afartan beri afartan beri baan ereygaa daraaddii salaad looga aqbalaynin rawaahu muslim raadi baa iga luntay waxbaa la iga xaday waxbaa sixir baa la ii aasay waxaa sidaas oo kale wa weydiiye oo ka rumaysta وعn qبيصة بن المخاaرق رضي الله عنه qاaل سمعت رsuuل الله صل ل سلم يقول العyاaفة والطyرة والطرق من الجبت alciyaafa isagaa fasiri doono intoodaba eh waطiyara waa saancadaysiga isaguna wadarq isaguna ti inta ka horna kusoo maray oo darqi bilxasa iyo waxyaalahaas oo kale wey min aljibti jibtiga la qur-aanka ku sheegay yu'minuuna biljibti wadaaguuta iyay ka mid yihiin jibtigana sixirka ayaa waa lagu fasira waxyaalo kalena waa lagu fasira xadiidkanna waxaa wariyey axmed iyo nasaa iyo ibn abi xaatim iyo abu daawuud yaa wariyey biisnaadin xasan isnaad xasan ayuu leeyahay sheekh اlalbani xafidahu llah wa qaala wuxuuna yidhi abu daawuud isagoo fasiraya aلطarqu huwa zajru ee zajru طayr waa shimbira kafaalinta wa huwa an yatayamana inuu midigaysto midig u duulo ow yatashaa'ama ama bidixaysto bitayraanihi shimbiraha ay u imaanayaan oo geedka ka duulinayaanoo markaasay ka faalinayaan dhanka u duulayo markaasay magacyo uu kala ahaayo saanix iyo baarix iyo naatix iyo qaacid iyo waxaasay ku magacaabi jireen oo dhanka uu mara in bidix intuu ka yimaado midig mare iyo inuu midig intuu ka yimaado bidix u duulo iyo inuu xagga hortiisa intuu ka yimaado gadaal uu u duulo iyo inuu horay u duulo iyo waxaasay wax ka sheeg sheegayeen oo cilmi wax ay ku sheegayaan ka sheeg sheegaya waxaasoo dhanuna wada beenbeen weeyaan sida warkii shaacirka ahaa uu yidhi lacamruka ma tadri awaariqu bilxasa walaa zaajiraatu tayrin allahu saanicu kuwa xariiqaya qururaxa iyo oo faalfaalinaya qururaxa dhigdhigaya iyo kuwa shimbiraha duulinaya midna ma ay oga waxa mustaqbalkee dhacaya alla u samaynayo markaas fain taara ilaa jihati اlyamiin hadduu xagga midigta ah uu u doolo saanix bay ku magacaabi jireenoo tayamana waa hoodaysanaya wain taara calaa jihati yasaar hadduu bidix u duudo lana baarix bay ku magacaabi jireenoo waa muxua waa saancadaysanayeen rawaahu hadduu xagga hore intuu kasoo duulo gadaal u duulo ka hor yimaadana naatix bay ku magacaabi jireen muxuu ahay magacyadaas marka kale ay kala lahaayeen qaala abu daawuud waalciyaafatu اlkhau ciyaafaduna waa xarxariiqidda dhulka la xarxariiqo kuwaas weeyaan ama warqadii wax lagu xarxariiqo wax la tirtiray iyo intan iyo intan isu tuur iyo waxyaala kuwaas sidaas yidhaah weeyaan qaala aljawhariy ismaaciil aljawhari fi saxaax kitaabkiisa saxa la yidhaha bu wuxuu ku yidhi hal kalimatun taqacu cala asanami waalkaahini wasaaxiri wanaxwi dalik intaasoo dhan ba waa lagu idlaaqaa ayb arrintan oo kalena ibnu kahiir ayaa isaguna ku sheegay tafsiirkiisa marka xadiidkan waa daciif oo waxaa daciifiyey asheikh اlalbaniy fi daciif اljaamic wa gaayat اlmaraam wagayrihima min kutubih xadiidkan marka isagu daciif weeyaan laakiin arrimahaas inay xaraam yihiin kollayba marka shaki male lanno waxaa weeyaan iddicaau cilmi اlgayb weeyaan cilmi اlgaybna alle waxaan ahayn ma yaqaano in allaha cindahu cilmu saaca ila aakhir ilaaya wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayhi waali wasalam man iqtabasa cilman min annujuum qofka kasbada ee barta wax cilmi ahoo xidigaha ku saabsan iqtabasa shucbatan min asixr wuxuu kasbaday oo uu bartay muxuu ahaa qayb oo sixirka ka mid ah zaada maa zaada ha ziyaadiyo wuxuu ziyaadsadaba marka sii ziyaadaya hadduu baab kaliya barto hadduu laba baab barto un shucabtiibaa marka usii badanaysa rawahu abu dawud bisnaadin saxiix iqtibaas asalkiisa macaniisa waxaa la yidhaahaa shidaal qaadasho shidaal qaadasho dabka markuu qofku muxuu ahaaye dab cid u shidaan uu qori daba ka qaato qorigaa dabka ahee shidmaayabaa qabas la yidhaaha marka iqtibaas macanihiisu waxaa weye akhdu lqabas ama qori intuu qofku soo qaato cid kale dab u shidan uu saarto marka kolkuu u huro uu qaato kaasaa iqtibaas la yidhaaha marka hadda marka mujarad aliktisaab waatacallum yaa laga wadaa xadiidkanuna waa saxiix oo biisnaadin saxiix buu ilaha sheekh الnawowi waana sidaa uu sheegay xadiidku waa saxiix saxahu fi jami fi saxiix aljaamic الصaغيir cilmiga la sheegayo ee ku saabsan muxua xidigaha ku saabsan waxa weeyaan midka munajimiintu ay sheegaan ee ay koonka tasarufkiisa iyo u nisbeeyaan oo ay ku magacaabi jireen xidiga soo bixitaankiisa iyo siduu u socday iyo waxyaalahaas waqti uu soo baxay iyo roobka iyo colaada iyo barwaaqada iyo jirooyinka iyo waxyaalaha u nisbay jireen amaa waxa ku saabsan jihada iyo in lagu barto waktiga salaada iyo waxyaalahaas iyo kaas isagu kuma jira abadda iyo beriga iyo waxyaalahaas lagu maro oo daliil sidaa looga dhigto xidig hebel baa halkaa ka muuqda oo meeshaan rabnay dhankaasay naga jirtaa aba qibladii xaggaasa inaga jirta ama salaadii waqtigaas intaasa ka hadhay waqtigu waa soo dhow yahay waxyaala sidaas iyo taasu marka iyagu waxaa weeyaan kuma jirto waatuu alle subxaanahu wa tacaala uu sheegay uu leeyahay wacalaamaatin wa binajmi hum yahtaduun marka siduu qataada dhihi jiray raximahu raximahullah xidigaha alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u abuuray laba xikmadood midu waxaa weeyaan inay noqdo dalaa-il wax lagu kala garto oo waqtiga iyo jihooyinka iyo waxyaalaha lagu garto oo badda iyo beriga iyo habeenkii iyo waxyaala tusaalaha laga dhigto midda kalena waxaa weeyaan ah, saddexba weeyaane ziinatan lisamaa'i dunya walaqad zayyana samaa dunya bimasaabix ta kalena waxaa weeye rujuuman lishayaaطiin wajcalnaha rujuuman lishayaaطiin saddexdaasu alla qur-aanka uu ku sheegay mooyaane cilmi kale qofkii ka raadiya xidigaha beentiisa weeyaano <clears throat> waxaanu cilmi ulahayn ba isku kalifay وعن معاaوية بن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رsuuل الله إنii xadيiثu عهد بجاهiلية anuu waxaan ahay nin waqtigiisu uu ku soo dhow yahay jaahiliyad oo hadda soo islaamay waqad jaءa allahu tacaala bاlislaam allana islaamnimadu keenay wa ina mina rijaalan ya'tuuna alkuhaan waxaa naga mida niman oo kuhaanta u taga oo wax weydiiya qaala falaa ta'tihim ha u tegin qaala wa mina rijaalun yatatayaruun waxaa naga mida niman oo wax saan caddaysto oo muxuu ahay maalintaa lama guuro maalintaa lama arooso bishaas wax lama bixiyo xoolaha xedhada lagama bixiyo waxyaalahaas yidhaaha qaala markaasuu daaka shay ama hadday wax arkaan shimbir kasoo horbaxay iyo waxyaalahaas ay tuka iyo dhowdhowley iyo waxyaalahaas ay maqlaan ama arkaan waxyaa ka naxo oo gumays baa guriga soo fuushay oo waxbaa qof baa ka bixi doon waxyaala sidaasa yidhaaha qaala markaasuu yihi dalika shay-un yajiduunahu fii suduurihim falaa yasudahum kaasu waxaa weeyaan laabtooda un ka helayaan oo qalbigooda kusoo dhacaya oon xaqiiqo lahayne yaanu dintoodii ka celinin oo markay arkaan waxaasoo kale ay la kulmaan wixii kuuma suuroobi karaya aada rabtay oo intay dhahaan yaan iska daynine ha tawakuleen oo tawakalkaas alle ku muxuuha uu kaga tirtirayaaye qaala wa minaa rijaalun yakhuduun waxaa naga mida nimad oo xarxariiqo oo xariiqaasi wax ka faalfaaliya qaala markaasuu uhi kaana nabiyu min alanbiyaa'i yakhub nebiga ambiyadii alle ka mida saa wuxuu xariiqi jiray waa idriis baa la yidhaha calayhi salaam faman waafaqa khadahu fadaak qofkii khadkiisii waafaqo cilmigiisii waafaqa waa wanaagsanyahay kaasu rawahu muslim dee marka yaa og inuu kii waafaqaya iyo kii kale yaa og kol haddaan la ogeyn nebigaas siduu wuxuu xarxariiqi jiray iyo siduu yeeli jiray iyo siduu cilmi uga faa'iidaysan jiray arrintaas kol haddaan la ogeyn waa ina xaaraamta marka la iska daayo weeyaan nebigaasaa marka cilmigiisa alla uu baray nebigiina cilmigiisii iyo kayfiyadiisii marka lama oga wa can abi mascuudin xadiidkan kadaaa ah xadiidu mucaawiya ibn اlxakm الsulmi radي allahu canhu mar horean soo marray toddoba boqol iyo kow ayaan ku soo maray wa can abi mascuudin اlbadriyi radي allahu canhu ana rasul lah sl ly slm nahaa can hamani اlkalb wa mahri اlbagiy wa xulwaani اlkaahin muttafaq calayh wuxuu reebay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam can hamani اlkalbi ayga qiimihiisa ayga in la iibsado laga ganacsado ayuu reebay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam uu xaraameeyey marka waxaase jira ayga oo dhan ma aanu xarimine ayga aan nafciga lahayn weeyaan ama ayga nafciga leh ee ama waxwaardeeya baabuur iyo dukaan iyo beer iyo waxwaardeeya ama xoolaha raaca ama lagu ugaarsado ama midkan muxuu ahay kalbi boolisiga ay yidhaahaane tuugada iyo mujrimiinta iyo muxuu ahay waxyaalaha soo qabta ama kuwan muxuu ahaye iyaguna militariyaalkiiay ku isticmaalaan oo jawaasuusta cadowga iyo waxyaalahaas iyo xuduudda ka waardeeya oo xaasada mxua urta ee cajiibka a ah leh kuwaasu kuma jiraan oo axaadiid ka soo oo aan sheegi doonno inshaa allah ayaa jirta wa mahri albaqiyi naagta dhillada ah maharkeedana waa manci maharkana marka waxaa laga wadaa ujrada la siinayo marka laga zinaysto kaasaa la sheegayaa wa xulwaani alkaahin iyo muxuu ahaye qofka kuhaanka ah ujradiisa ujrada la siiya isagana xulwaan la yidhaaha muttafaqun caleyh intaas oo dhanuba wada xaraam weeyaan marka axaadiidta oo arrintaas ka soo iknoonaysa oo alimaamu muxuuha imaamu malik radiallahu anhu isagu madhabkiisu wuxuu leeyahay ayga naafica ahee manaaficdaasle isagu kuma jiro oo ayaga laleeyahay gurigii uu joogo malaa'igo ma soo gasho iyo kuwan kale iibkoodu xaraamta yahay iyo kuwa qofka haystaayu maalintiiba ajrigiisa hal qiiraad ka dhacaya iyo waa kilaabta mudallalada ahee ciyaarsiin iyo waxaas iyo loo haysta bilaashka loo haysta weeyaan mooyaane kuwan kada nafciga leh iyagu kuma jiraan lagu intifaacayo nafci loo haystaa waana saxiix weeyaan madhabkaasu radia allahu canhu axaadiistii marka waxaa ka mida axaadiis ah dhahaya ilaa kalbasayd thaman alkalbi ilaa kalbasayd eyga ugaadha mooyaane oo sidaa uga soo hinoonaya waxaana taan wariyey abu dawuud walbayhaqiyu can abi hurayrata radi allahu canhu wa saxaxahu saxiix aljaamic sagiir ku kalena isagana wuxuu leeyahay ila alkalb almucallam ilaa aygaa la carbiyey mooyaane axmed iyo nasaa-i iyo bayhaqiya iyaguna can jaabir ka wariyey isna waa saxiixoo saxiix aljaamic sagiir buu ku wariyey ku sheegay mid kale ayaa isaguna wuxuu leeyahay wuxuu isagu ku darayaaba samad khinziir ayga keliya ma sheegaye doofaarka qiimihiisana isagana waa xarimay oo waxaa wariya طabrani fi اlأwsط can ibni camrin waana صaxiix isaguna ku kale isaguna wuxuu ku daray muxuu ahay nahaa can samani اlkalbi wاdam waddam dhiigga iibkiisa isaguna waa xaraameeyey marka dhiiggaasu ama ha ahaado ka dadka ee dadka waxaa jira dad dhiigooda muxuu aha meelaha isbitaalladii intay tagaan dhiig laga qaado oo dhiigga lacag laga siiyo oo sidaas marka dhiiggooda uga ganacsadaaba jira fuqaro oo kale wax kaloo qabteen ay waayeen waxaa kaloo jira oo maxaa dhiig inta la qallajiyo dhiig doofaar iyo waxyaalahaas ahoo inta la qallajiyo oo kolkii la qallajiyo marka laga dhigo calaf la siiyo shimbirihii iyo waxyaalaha la siiyo oo ay ku cayilaan iyo laga dhigaa jira marka ayga mxaa dhiiggaasuna isaguna xaraam weeyaan rawaahu albukhaariyu can abi juxayfata radiallahu canhu isna waa saxiix mid kalena wuxuu leeyahy xadiid kale baa wuxuu leeyahay nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam can hamani اlkalbi wasinawr sinawrkuna waxaa weeyaan waa bisadda weeyaano isna waa saxiixo muslim iyo waxaa wariyey النسائي والxاakم والطaxaawiي والdaara qطniy can jaabir waana صaxiix isaguna intaasoo axaadiid oo marka xadiidkan kada qaarna ay wax ka reebayaan qaarna wax ku darayaan yaa iyaguna jirta marka waxa alla wixii rasuulka alla sala allau alay waslam uu ka nahiyey waxaasoo kale aba waa inuu laga waantoomo oo layska ilaaliyo weeyaan kan waxa ku saabsan dhiigga iibintiisa aan lahayn dhiig doofaaro waxaa jira warsha inta la warshadeeyo oo la qallajiyo nimanka gaalada ah cajiibtoodaba waxaa ka mida ah iyo dadaalbadnidooda iyo maalka siday u dhaqaaleeyaan dhiigga daadanaya kolay ku tahay inay rabaan inay ka intifaacaan martaas waxaa weeyaan mid way ka badbadiyeen mooyaane sharciga waxyaalo badan ka waafaqsan wixii lagu intifaaci kara ee maal ah inaan la dayicin oo waxay isku dayaan wax kasta oo lagu intifaaci karaba inay wax kasoo saaraan faaida ka soo saaraan dadka muslimiintaihina waxaad mooddaa waxay ku ciyaarayaan cuntadii bay ku ciyaarayaan cunto bilaash loo daadiy iyo rootigo inta laga bixiyo muxuu ubucda laga bixiyo la tuuro ama farahaya lagu tirtirto istiraasho laga dhigta iyo waxyaalahaas oo kale oo dadka dhaqaalayahanka ahee gaalada u badanu ay iyagu manaafacad inay ka soo saaraan mooye inay bilaash maalka ku biyaan ay diidaan dhankaas maalka ee daycadda laga ilaalinayo iyagu waa mid saxo aan soo maray nebigu sal lla alay slam inuu idaacat almaali u nahiyey laakiin waxyaale aan sharcigu uu reebo in lagu intifaaco ba iyaguna markaa ku intifaacaan oo ay ka mid tahay mid hadda aan sheegayno dhiiggii ay iibiyaan iyo waxyaalahaas baa marka ay iyaguna sameeyaan marka dadka xanaanada digaagale iyo waxyaalahaas waa inay iska ilaaliyaan inay soo iibsadaan dhiigga waxaas noocaas oo kale inay soo iibsadaan waa inay iska ilaaliyaan xubuub xalaal ahoo daahir oo waxay heli karaan ay u iibsadaan oo muxaa digaagooda ama u beertaan oo ay ku dhaqaalisaan oo ugu kobacdo bay heli karaan waxaa xaaraamta ah waa inay iska ilaaliyaan waxaa jira marka su-aalo hadda ka hor la soo jeediyey oo ee laga saaray mxuaha masaladaas la muxuahay lasoo weydiiyey oo laga saaray xadiidkii jallaalada hilibkeeda xaraameynayey jallaaladuna waxa weeye waa xoolaha cuno saxarada cuno ee meelaha tuulooyinka iyo intay joogaan saxarada cuno baa la yidhaahaa ama digaag ha ahaadeen ama lo' ha ahaadeen ama ari ha ahaadeen ama geel kuwaasaa la yidhahaa marka kuwaasna waa ka rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam caanahooda iyo hilibkooda iyo gaadiidsigoodaba waa ka xaaraameeyey wal intay arrintaa badsadaan uu ku ta'afuro oo hilibkooda uu ku baxo oo kolka qaarkood caanahooda kolka ka soo uraan kolkaas marka taasu ma gelaysaa bay dad yidhaahaanoo mxua digaga sidaasoo kale lagu lagu qoodiyey taas ma gelaysaa mise ma gelayso horta hore waxaaba ka awlaysan inta baltaa la isweydiin lahaa in la ogaado arrintaasu inay xaaraam tahay ah, <clears throat> waxaa kaloo isagana la isweydiiyaa dhiriqda dhiriqda ay dadku muxuu ahaayey tuulooyinka beeralayda iyo guryaha ay ku malaastaan ee ay uga dhigaan shamiito oo kale uga isticmaalaan dad waxaa jira marka iibsada dhiriqda dhiriqda iibkeedu ma bannaan yahay mise ma bannaanaba hadda ka hor su-aal laga soo jeediyey dhiroodaa horta xoolaha caanahooda la cabe hilibkooda la cuno waa kaan hadda ka horna sheegnay inuu daahir yahay marka kol hadduu daahirna yahay nafcina uu leeyahay oo ama e, guri in lagu dhiriqeeyo loo iibsanayo ama loo iibsanayo in beer lagu bacramiyo markaasna qofkii soo urursaday ee soo guraya laga iibsanayo wax ka xaaraamaynaya ma jiro in allah baabu nahyi can atayur reebidda la iska reebay waxbaasaysiga iyo saancadaysiga iyo fiihi alaxaadiidu saabiqatu fi lbaabi qablah wacan anasin radia allahu canhu qaala qala rasul lla sala allahu alayh waali wasalam laa cadwa walaa tiyarada wayucjibuni alfa'lu qaluu wama alfa'lu qaala kalimatun طayiba muttafaqun calayh laa cadwaa cudur isqaadsiini ma jirto oo cudurku isagu naftiisa isaga tallaabayo oo markii eh, qofkii jiranaa uu la kulmo qof hayow ama dharkiisii iyo alaabtiisii iyo weelashiisii uu ku isticmaalo ama hindhisadiisii iyo neeftiisii waxaasay soo gaadho isagu iska tallaabayaayo ma uu jiro laakiin sabab alla uu ka dhigay iyadu waa jirtaa oo waa ka muxuu ahay rasuulkuna lahaa fira min almajduum kama tafiru minmuxuaha min alasad oo beeledkuu taacun ku dhacayna in laga caraarana manciyey inuu in la galo qof cusub galana manciyey marka cadwo waa jirtaa laakiin waa mid alle subxaanahu wa tacaala uu gudbinayo oo ficilkiisa iyana sababuu ka dhigay ee middii carabta iyagu ay sheegi jireen oo inuu mid iska tabiici ay tahay taas way miduu diidayaa wayucjibuni lfa'lu tafaa'ulkaan jeclahay qaal wama alfa'lu maxaa fa'li la yidhaahaa qaala kalimatun طayiba waa ereg fiicanoo qofku uu maqlaayo oo niyad sami ku beerayso oo oo alla inuu khayr uu soo wado uu fahmaayo muttafaqun caleyh marka sidii maalan qof oo baadi ka maqan tahay oo maqlay yaa waajid isaga oo leh iyo qof muxuu ahayey laga jiran yahay oo yaa shifaa yaa shaafi yaa caafiya waxyaala sidaas ku dhawaaqayo maqlo oo in alle marka uu yahay qofkaa in alle uga hadliyo alle ugu bishaaraynayo oo qofkiisii jiranayo uu bogsanayo baadidiisii alle uu keenayo muxuu ahayey qofkii qaa'ibka ahaayo uu soo noqona waxyaalahaas oo kale ee tifaalka qofka qalbigiisa ku dhalinaya kaas weeyaan ku sheegayaayo kaasuna marka wuxuu gelayaa xadiidka aan soo maray ee qudsiga ah ee dhahayo ana cinda danni cabdii bi liannuu qofku mutatayirka ihi markuu intuu la kulmo uu isu maleeyo inuu khasaare iyo bale ku dhacayso alla subxaana wa tacala buu ka fishay wuxunbuuna alla ku ridayaa midka kada kalena kolkuu tafaa'ule ee uu kolkuu erayadaa fiican intuu maqla niyada u fiicnaatay ee khayr alla inuu siinayo uu uu gashado qalbiga khayr buu alla siinaya niyadiisa u raacayaa muttafaqun calayh wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wasalam laa cadwaa walaa tiyara wain kaana shu'mu fii shayin hadduu saancad wax ku jiro fafi ddaari waalmar'ati waalfaras guriga iyo naagta iyo farasku ku jiraa muttafaqun caleyh guriga iyo faraska iyo naagta siduu shu ugu jiro maaha wax iyaga ku xidhan oo naagtaasu inay tahay naag muxuu ahaayey eh, muxua saancadlaho gurigay soo gashay iyo ciddii guursataba dala iyo ay ku dhacayso ninkii guursadaaba uu dhimanayay waxay yidhahaan naagta guran iyo bay yidhaahaan wuxuu ah waana kunaadir baan ma haweenka naaga gurane bay yidhaahaan marka alla ninkii guursadaaba waa dhintaa naagta leh iyo fanax hoose midda leh iyo waxyaala sidaasay sheegaan sheegaanoo faradaanyalay fanax hoosele iyo waxyaalahaasay yidhaahaan marka wax sidaasa ma aha oo naagtantada la meeshay soo gashaba bale ay ku dhacayso ee waxa weeyaan siday ku fasireen bacdu saxaaba zayd ibni suuxaan radia allahu canhum walaalkiisa sacatu ibnu suuxaan radi allahu canhuma siday ku fasireen waxa weeyaan guriga shu'umigiisuna waa inuu yahay guri ciliirihoo dayiqahoo meelo martida iyo haweenka iyo lagu kala duwi iyo aan lahayn oo marka dhibaato laga mudanayo haweenayda muxua shumigeeduna waxaa weeye inay tahay mid sayi'at alkhuluq ah ama sayi'at suluk ay tahay ah oo adab darre iyo waxyaalahaas taqaana ama dhible aho carab kulul oo deriska iyo qaraabada iyo ninkaadi iyo dhibta faraskana sidoo kale weeyaana waa inuu yahay mid akhlaaq xun oo gaabiyo oo aan cadowga aan lagaga baxsan karin oo rafaqadaada aan ku gaadhsiinaynin oo kaas weeyaan muttafaqun caleyh wa can buraydata radi allahu canhu ana nabiya sal alla alay slam qaal kaana laa yataطayar nebigu sala alla alay slm waxba masaan cadaysan jirin muxuu ahaayey waqtigaas maalintaa qofkii yimaadaayo gurigiisa ma soo galo oo maalmaha waxaa jira qofka musaafirka safar ka yimidi uunu gurigiisa soo gelay inaa gabalku dhaco oo geed uu iska fadhiisanaya reerbaadiya waxyaalahaas iyo waxaasoo kale ma ahayn ma yaqaano nebigu alayh isalaatu wasalaam rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix waana sidaa uu sheegay isnaad xadiidku saxiix weeyaan waxaa wariye oo kale alxakiim الtirmidiyu wاlbagawiyu fi sharxi sunna waصaxahu اlalbani fi saxi اljamic الصغيr wa silsilaة اlxadiid الصaxiixa wa can curwaةa bni caamiri radي allahu canhu qaala dukirat الطiyaaraة cinda rasuuli اllahi salى اllahu عalيh wali wslam taطayurka shaamka lagu sheegay nebiga alle salى اllahu عalayh wali wasalam agtiisa lagu sheegay faqaala markaasu wuxuu yidhi axsanuha alfa'lu tafa'ulka ugu fiican walaa taruddu musliman qof muslimana ma celiso waidaa ra'aa axadukum midkiin hadduu arko ma yagra wuxuu naabaysto falyaqul ha yidhaaho allahuma laa ya'tii biاlxasanaati ilaa anta allow khayraat iyo wanaagga waxaan adiga ahayna ma keeno walaa yadfacu sayi'aati ilaa anta xumahana adiga waxaan ahayno ma reebo walaa xawla walaa quwata ilaa bika sidaa ha yidhaaho rawaahu xadiiثun صaxiix rawaahu abu dawuuda biisnaadin صaxiix haakada qaala alimaamu الnawowiy radi allahu tacaala canhu xadiidka صaxiix buu ka dhigay laakiin xadiidkanu صaxiix maahee xadiidku waa daciif oo waxaa ku jira xabiib ibn abi haabitin in la yidhaaho oo eh, muxuu ahay ah mudallis ah yaa cancane ku wariyey ninkaa la leeyahay curwat bna caamirna waxa waa nin laisku khilaafsan yahay saxaabi miyuha mise saxaabi maanu ahayn hadduu saxaabi aanu ahayn marka xadiidku sida mursal buu ku eh, noqonayaa wuxuu weliba waxaa kale oo jirta in eh, muxuha alxaafid ibn xajar fii kitaab tahdiib wuxuu ku rajaxay ninka xabiib ibn abi haabit la yidhaaho inaanu curwo wax ka maqlo marka xadiidku munqaطic uu yahay saddexdaas sababood iyo xadiidku leeyahayoo xadiidku waa daciif wadacafahu alalbaniy fi daciif aljaamic الصaغيir wغayrihi baabu taxriimi taswiiri اlxayawaani fi bisaaطin aw xajarin aw hawbin aw dirhamin aw mikhadah barkin aw dinaarin yani lacagta aw wisaadatin wanaxwi dalik wa taxriim itikaadi suura fii xa'id in suurada lagu dhejisto musawirka lagu dhejisto derbi wa sitrin iyo daah wa cimaamatin wa thawbin funaanada iyoba ugu daran hadda ugu fara badan wanaxwihaa walamri biitlaafi suwar iyo amarka la isfaray in la jeexjeexo musawirada la jeexjeexo can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal ly slm qaal ina aladiina yasnacuuna hadihi suwara yucadabuuna ywma alqiyaamah yuqaalu lahm axyuu maa khalaqtu muttafaqun calayh kuwa musawiradan sawira waa la cadaabayaa maalinta qiyaamaha ohoo waxaa la dh waxaa la dhahayaa nooleeya waxaad sawirteen baa la dhahayaa hadda kahorna waxaan soo marray in muxuu ahay la amraayo lagu kalifayo inay nafku afuufaan nafku afuufaanna aan laga daynaynin ayaan soo marray tanna waa midka hadda kusoo celin doono weeyaan wacan caaishata radia allahu canha qaalat qadima rasuulu lah sal l slam min safar safar buu ka yimid rasuulka alla sal l slam waqad sawartu satartu anigoo ku daahay sahwatan lii barsatay ah biqiraamin daah fiihi tamaahiil musawiro ay ku yaalaan falamaa ra'aahu rasul lah sl l markuu rasuulka alla arkay talawana wajhu wejigiisu waa doorsoomay waa cadhooday wa qaala wuxuuna yidhi yaa caaisha ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaama kuwa dadka ugu daran xagga cadaabka maalinta qiyaamaha aladiina yudaahuuna bkhalqi اllah waa kuwa abuurka isku shabaho ee sida allah wuxuu abuuraynaa yidhaaha qaalat faqaطacnaahu waan jeexjeexnay wajacalnaa minhu waxaan ka samaynay wisaadatan oo wisaadatayn hal barkin mise laba barkimood waxaa lagu fadhiista ama lagu socdiyo baa wisaaga la yidhaha marka kolkii la jeexjeexay musawiradii way kala raacraaceen xubnihii iyobaa kala raacraacay kol haddii marka uuna waxa ishaysta aanu ahayn gaar ahaan madaxu uu maqan yahay kolka wuxuu iska noqonaya dogob oo kale iyo uu iska noqonaya geed iyo kale oo musawirnimadii marka waa ka baxaya ee marka suuro ishaysata taas way midda la diidan yahay wاlqiraamu bikasri اlqaafi wahuwa huwa sitru waliba sitri raqiiqaba xagga hore kusoo shardiyey ila xadiidkan soo marra waxaan ku soo marray lix boqol iyo konton wالsahwaةu bifatxi siini اlmuhmalati wahiya الsufatu takunu bayna yaday اlbeyt oo waxgaa munkhafid ahoo hoos u yar degan ah oo alaabta la dhigdhigto waqiila hiya aطaaqu الnaafidu min alxaa'id waa derishada muxuu ahaayey dalooshe aan ahayn mid khaano oon ah aan ahayn wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala samictu rasul lah sal l slm yaquul kullu musawirin fi nnaar qof alla qofkii wax sawiro oo dhan ba naartuu ku jiraa naarta la gelinaya yujcalu lahu bikulli suuratin sawarahaa nafsun fayucadabu fi jahannam inta shay oo uu sawiray in la eg oo nafaf a ah baa loo samaynayaayo mid walbabaa lagu cadaabay gaar lagu cadaabayaayo mid walbaba gaar ugu xanuunsanaya intaasoo xanuunay soo gaadhayaan rawaahu qaala bnu cabaasin radi allahu canhuma fain kunta laabudda faacilan fasnac shajara wamaa laa ruuxa fiihi mutafaqun caleyh haddii aad tahay lagama maarmaan inaad samaynayso walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh